alxamdu lilahi rab lcaalamiin wsal llahuma wslm cala nabiyina muxamedi wcala alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd an ibni cumara radi allahu canhuma qaal samictu waxaa maqlay rasuul lahi sal lay wasalam yaquulu leh idaa goorti tabaayactum aada wax ku kala gadataan bilciina beeca miinada la yidhaaha oo wa akhadtum aada qaadataan adnaaba albaqari lo-da saynteeda ama saymaheeda oo waradiitum aada raalli ku noqotaan ood ku qanacdaan bizarci beerta beerahaad aada isaga qanacdaan oo wataragtum aada ka tagtaan aljihaada jihaadka aada ka tagtaan sallata allaahu alla wuxuu sallidayaa calaykum korkiina wuxuu ku sallidayaa dullan dulli dulligaasoo laa yanzicuhu uusan siidaynin ama uusan idinka qaadaynin xataa tarjicuu ilaa aada noqotaan ilaa diinikum diintiinnii aada ka tagteen ilaa aada noqotaan xataa tarjicuu ilaa diinikum ilaa aada diintiina u noqotaan waxa wariyay abu daawuuda baa wariyey xadiikaasi waa dambeeya xadiika uu idiin soo hormariyey waa dambeeya hmm? xadiika samura somalna samura samura xalag inoogu dambeeyey ee xadiidka abu umama amara an yujahiza jeyshan soma aan ku sheegay an yajahiza jeishan soma cabdullahi bn cumar ibn cabr bn caas xadiiskaas kutubta qaarkood kuma bayaalaba tartiibkana kutubta qaar baa isku qasaya marka wuu imaan doonaa rawaa waxaa wariya xadiidka abu daawuudda baa wariyey min riwaayati naafic canhu can ibni cumar abu daawuud wuxuu ku wariyey isagoo naafic mowla bni cumar uu ka warinayo sayidkiisa ibni cumar wa fii isnaadihi sanadkiisana waxaa ku sugan buu maqaalun hadal baa ku jira waliaxmeda axmed waxaa u sugnaaday naxwuhu xadiidkan mid la mid ah min riwaayati cataa yani caaa warintiisa caaa ibn rabax warijaaluhu xadiidka rijaalkiisana iqaatun waa rag lagu kalsoonyahy wa saxaxahu waxaana saxiixiyey ibnu qataan baa saxiixiyey ayb xadiidka ariiqiisa abu daawuud uu leeyahay ibnu xajar maqaal baa ku jiro hadal baa ku jira sanadkiisa wuxuu ka wadaa sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhaahdo abu cabdiraxmaan isxaaq ibnu asiid alansaari oo daciif ah yaa sanadka abu daawuud ku jira waana ka uu leeyahay xaafidku fii isnaadihi maqaal dacfigaasaa ku jira ayib laakiin riwaayada axmed oo cafaa uu ka warinayo talkhiiska wuxuu ku leeyahay yani cafaa ibn abi rabax w laakiin iyadana dacfi baa ku jiro acmash baa cancaneeyey oo mudallis ah marka cancanatu acmash baa ku jirta wana culimo fara badan ay aqbalayaan ayb siday dooniba ha noqotee xadiidku duruq badan buu leeyahay oo uu ku asaxaya waana sidaa uu u sheegay abulxasan ibnu qabaan uu u saxiixiyey waxaa kaloo isagana saxiixiyey laba sanadoo uu leeyahayna xasan ka dhigay bimajmuucihimaana saxiix xadiid kaga dhigay ibnulqayim waxaa kaloo isagana bimajmuuci turuqihi ku saxiixiyey asheikh alalbani caleyh raxmat ullah kama fi saxiixa ah. mujaladka koobaad xadiiku marka waa xadii sugan xadiisku waa xadii sugan xadiidku waxaa meesha loo keenay kitaabljihaadna waa ku yimaadaa oo maqsuudkiisu waa jihaad laakiin meesha waxaa loo keeno kitaabulbayc loo keenay mucaamalo la yidhaahdo ciine la yidhaahdo oo ka mida xeeladaha ribada loo xeeladaysto wasaaisha muxaramka ee ribada lagu gaadho ka mid a ah, ayuu xadiidku tilmaamayaa oo markay ummaddu ku dhacdo in ilaahay ciqaabayo tabaaraka wa tacaala ayib ciilada waxaa la yidhaahdaa waa in aada badeecad ruux ka iibiso dayna aad kaga iibiso isla iyadiina aad dib uga gadato ayadoo kaasha qiimihii markii hore aad daynta kaga iibisay iyo qiimahan markan dambe aad kagala wareegtay kaashkaana kii daynta ayaa badnaa maala ruux baa kuu yimid isagu lacag buu rabaa adigana dukaan baad haysata wuxuu ku yidhi yahow lacag sii lacag ma hay laakiin waxaa ku siinayaa wadacadii markaad daymisay kaba soo qaad waxaad ku daymisay kun shilin kun shilin baad ku daymisay oo dayn ah qaadaad markuu kaala wareegay buu wuxuu ku yidhi aniga lacag baan u jeede waan iibinayaa iga gabo ayib meeqaan kaa siya sagaal boqoloo kaa sheegasi wadaacadii baad la wareeg kun sagaalkii boqol waa maxaad ku leedahay markaa kow shilin baad ku leedahay a ma badeecadii wan kugu soo celiyay adaa badeecadii haysa sooma boqol shilin baad ku leedahay sooma saasoo ka boqol shilin baad ku leedahay kaanna marka waxay ka dhigan tahay adiga oo boqol sagaal boqol intaad siisay kun shilinna ku yeeshay oo laba lacagood oo laisdaymiyey mid laisdaymiyey kii laisdaymiyeyna ta kale ka badan tahay shaygan la dhex geliye badeecada ana waa magacuyaal waa nooc xeelabays iyo ah dirhamun dirham oo shayga la dhex geliyeyna khayaano uu yahay ilaan xaqiiqadu kacub bay noqon xaqiiqadu waxa weeyaan badeecadaadiina waad haysataa ruuxiina boqol shilin baad ku yeelatay sideed ugu yeelatay waad deynisay badeecadaadi baa dib u iisatay boqol oo dheeraadana waad ku leedahay kaanna waxay ka dhigan tahay sagaal boqoloo kaasha adoo siiyey kadibna ku yeeshay kun shilin ku yeesho kale marka lacag lacag lagu gaday oo kala badan wey sotaynu soo marnaa ribal fadli baan ku soo marnay taas weeye oo la qarinayo waa siyo waxoogaa la reemagaaleeyey o la farsameeyey sidaas weyaan saas daraaddeed baa cabdullahi bn cabbaas radiallahu canhu wuxuu yidhi waxaa la weydiiyey nin baaca min rajulin xariira inia ah. ninbaa nin ka iibiyey xariir kaga iibiyey boqol uma ishtaraahaa minhu bikamsiin kadibna wuxuu kaga soo gato dib ugala wareegay konton markii hore wuxuu ku daymiyey wuxuu ku siiyey boqol ku qaaday badacadii markuu qaatay buu i dib iiga iibso waayo konton kaash kontonkii kaashkaabuu siiyey cabdullahi bin cumar wuxuu yihi daraahim bidaraahim mutafaawida dakhalat baynahumaa xariira buu yidhi waa uu lacag laysku gaday kadibna xariir la dhex geliyo lagu farsameeyey bu ficlan waa saas riwaayada kale waxaa ka sugan inuu yidhi ina allaha laa yukhdac ilahay lama khayaamo meeshii aad lacag siin lahaydood lacag saaran lahayd oo intaad sagaal siiso aad kun shilin ka sugi lahayd oo lacag saaran lahayd ayaa la yaro farsameeyey oo khayaale iyo khadeeca meeshu ku jirto waa min xiyali riba waa xeeladaha ribada loo maro way man xeeladaha ribada iyo jidadka muxaramka loo maray ka mid ah. caaisha radiallahu canha ayaa iyadana kama fii musnadi axmed waayrihi waxaa u timid haweeney haweeneyda imraatu abi isxaaq isxaaq ibn sabiici xaaskiisa u timid iyadii dumar kaloo wada socda markaasaa waxay ku tiri caaisha maa xaajatu kunna naadantiinnu maxay ahayd maxaad raadinayseen marka aweentii ugu horraysay baa weydiiso waxay tiri waxaan rabnay uma almu'miniin hal tacrifiina zayd bna arqam bay tiri ma taqaanaa nin la yidhahdo zayd bna arqam waa saxaabi markaasay tihi ha waa aqaanaabu tii caaisha ayb markaasa waxay tidhi fa inii bictuhu jaariyatan biamaani miati dirham ila alcataa waxaan ka iibiyey bay tihi waxaan ka iibsaday bay tihi addoon sideed boqol baan ka siiyey oo dirham oo uu dib iga siin doono ila alcataa wakti danba lay siin doono wa inahu araada an yabiicahaa isagii addoonta iga daynsaday baa damcay doontii inuu dib u gado ba iska iibiyo fabtactuhaa bisitimiati dirhamin naqdan markaasaa waxaan kaga iibsaday lix boqol oo kaash ah markii hore meeqay ku dageysay sideed boqol bay ku dageysay markii dambena isagiibay dib uga gabatayo lix boqoloo kaashaysays markaasaa faaqbalat calayha wa hiya kadba caaisha haweenaydii warkii markay ka baqashay way kusoo jeesatay iyadoo aada u cadhaysan markaasaa waxay tidhi bisa maa sharayti wabisa ma shtaraytii sharayti waa gadidda ishtaraytina waa soo iibsiga markii hore saad wax u gadayna waa khaldanay marka dambe soo iibsigana waad khaladay abliqii zaydan bat zayd waxaad iga gaarsiisaa annahu qad abطala jihaadahu maca rasuuli lahi sal lay slam ila an yatuub bay tir zayd waxaad gaarsiisaa jihaadkii nebi maxamed uu la jihaaday wuu buriyey inuu tooba keeno mooye laanaridu galay waay caaisha arrinta waa adkaysa waa adkaysa maxaa yeelay ribo la galaayo waa halis zayd marka waxaa laga yaabaa waa ijtihaaday masalo inay ka qorto baa dhici karaysa laakiin caaisha meel adag bay istaagtay marka waa ciilada lafteedii waay sooma ciilada lafteedii waay wakayrihina saxaabay ka sugan tahay ciiladu inay tahay shay muxaram ah waana min xiyali riba bay ka mid tahay sheikhulislaam ibnu taymiya iyo ardaygiisa ibnulqayimna waxayba ciinada ku fadhiisiiyeen xadiidkaynu soo marnayo idaa maxay ahayd eh, eh, man baaca baycatayni falahu awkasuhumaa aw iriba markaa soo marana soman falahu awkasuhumaa aw iriba waxay ku fasireen bayculciinaha oo waxay yidhaahdeen labada sicir ama ka yar buu qaadan ama haddii kale ribuu gelaya oo mitaalkan hadda bixinay oo kale ama sagaalka boqol buu qaadan boqolkan siyaadadana wuu ka tegi oo saasuu ku badbaadi ama haddii kale ka siyaadada hadduu qaato ribu galaya falahu awkasuhuma aw ribaa xadiidkaa waan soo marnay tafaasiirtiisa qaar ka mid a ah, inay sidaa ahayd ibnulqayim iyo sheekh ibnu taymiyana inay sidaa rajaxayaan warka murtida iskusoo ururiy ciilada noocaas iyo mucaamalada noocaasi inaysan bannaanayn waxaa qaba saddexda imaam maalik abu xaniifa iyo axmed shaaficiyadu iyagu waxay yidhahdaan dhib male ma xadiiskan agtooda ku asixin allahu aclam laakiin cinda shaaficiya ciiladu waa beec bannaan madaahibta kale waxyala ku khilaafsadeenba ka mid waana ra'yi laga xoog badanya ra'yiga shaaficiyada masaladan ay ka qabaan ayb haddii ruuxu marka adigii aaddii uga iibsato shaygii wuxuu noqonayaa ciinu noqon haddii intuu kaa qaato shaygii uu ruux kaloo sataxaad ka iibiyo qiimuhu adiga kaaga daynsaday qiimo ka hooseeyana uu ku siiyo kaash kaga qaato markaas waxaa la yidhaahdaa tawaruq baa la yidhahdaa ciilo lama yidhahda tawaruq tawaruqa waxa la yidhahda lacag raadin waa yani waa talabul wariq wariqu waxa wey waa lacag soma waa marka ruuxani lacag buu raadinayaa badeecada way uula soo martay mooye laakiin waa lacag doon shaygii markuu kaa daynsado hadduu adigii dib kaaga gado waa ciino markuu kaa daynsado hadduu suuqiisaa la tagoo dad kale ka gadana waxaa la yidhaahdaa tawaruq waa banaaya markaas waa banaaya waa khilaafiya laakiin cala sawaab waa banaaya markaas leanno shareecadu mamnuuc ma aha ruuxu inuu badeecooyinka u daynsado inuu caddaysto oo uu lacag ka raadsado lanna dalabul wariq iyo inaad kaash raadsato ariiqaad ku heli lahaydna aad u marto shareecadana xarimayno bixaddi daati muxaram maaha bixaddi daati muxaram maaha marka xiyalkii riwada qaar baa geliya tawaruqa laftiisa sida maalikiyada oo kaleeto min suwari ayb marar fara badan hadda waxaad arkaysaan mucaamalaadka ay galaan masaarifta islaamiga la yidhaahdo masaarifta islaamiga la yidhaahdo ama dunuubta islaamiga mucaamalaadkooda in badanoo ka mid a ciiladaa ku jirta haddaan ruuxuusan ku baraarugsanayn hoosgelin badan baa ku jirta waana si yahuudda lagu lacnaday sooma ibnulqayim caleyh raxmatullah wuxuu sheegay marbay waxay noqotaa alciila almuallata yani ciino saddex geesood ah bay marka tagtaan oo ruux saddexaad markay labadoodii meesha soo geliyaan sida ninkii naagtiisa saddex dalqadii ugu dambaysay ku furee muxallilka keensadoo kaleeto marbaa muxallil la geliyaa buuri markaasa waxay noqotaa ciina mukalafa ayb masalada labaad ee xadiisku inoo faa-ideeyey kitaabuuljihaad bay ku imaan doontaayo markii arrimahani ay daahiraan oo ummaddu ribadana u xeeladaysato adduunyadana ku mashquul qaar xoola dhaqato iska noqda qaar beeraley iska noqda darafooda adduunyada iskaga raalli noqda waajibka sharciga ilaahay la saaray jihaadkana laga tago allah tabaaraka wa tacaala sunankiisa waxaa ka mida ah inuu ummadda duleeyo inuu duleeyo oo ciziga iyo karaamada iyo qalabada iyo xoogga in laga qaado oo cadowgeeda loo jebiyo leanna ciziga ummadda wuxuu ku jiraa yani iqaamada jihaadka iyo jihaadka istaajintiisu ku jira fariidadaa markay cadilaan ilahay tabaaraka wa waa dulaynaya dulligaasina dariiq uu ku istaagayo ku baxayo ma jiro ilaa inuu loo noqdo jihaadkii mooye xataa tarjicuu ilaa diinikum waa tii laga tagayay jihaadkiia waxay leeyihin culimmadu ka tegiddii jihaadkabaa waxaa laga dhigay ka tegiddii diinta saas daraadeed xataa tarjicuu ilaa diinikum nabigu uri salawatu rabbi waslamu caleyh waxaana macnaha faa'iideynaya sidoo kaleeto aayaddii allah tabaaraka watacala uu lahaa walaa tulquu biaydiikum ila tahluka waanfiquu fii sabiili illah walaa tulquu biaydiikum ila tahluka nabigu sal lay waslam siduu ku fasiray halaag inaad gacmihiina ku ridaani waa inaad ka tagtaan fariidada jihaadka xadiikii cudba ayuu nabigu ku fasiray salawatu rabbi waslamu caleyh dad baa waxay u qaateen ayagoo fariidadaa la istaajiyey inay halaagata oo dhimashada dadka iyo muxuu ahay dumarkan agoomooba haye iyo muxuu ahay khasaarahan maadiga haddiiba khasaaro ay asaxo in lagu itlaaqo ba waxay u qaateen inay tahay tahlukada ma ah tahlukana waxaa laga wadaa ka fadhiisiga fariidadaas natiijada ka dhalanayso in la duloobo ah ayaa tahlukada ah ila cuquuba baa ka dhalanaysa tabarak wa waana tan caalamka muslimiinta maanta haysa koy macna ayib ariiqu marka kaas tagay waxay aada nasiixumo u ah dad fara badan ayadoo nebiga ay ka sugan tahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh inay muslimiinta ayna maraynin wakti ilaa koox muslimiin ah oo xaq ku dagaalamayaa jiraya xadiidkii mutawaatirka ahaa laa tazaalu taa'ifatu min ummatii tuqaatil xilli koox ahlul xaq ah oo jihaadaysa dhulka korkiisa laga waayayo maba jiraba xadiidka nabiga las ku a salawatu rabbi waslamu caleyh dadka qaar baa marka waxay leeyihiin maba jir jihaad maba suuroobi karo hadda waa mulaaqaba rasmiya iyo mucaarada rasmi ah oo xadiidka nabiga la caaribayo salawatu rabbi waslamu caleyh waxay rasuulku wuxuu tilmaamay marna inaan la waayeynin daa'ifa dariiqaa ku taagan oo dagaalamaysa oo diinta ilahi ku dagaalamaysa tabaaraka watacala daaifada xadiideeda maheblaa maheblaa maheblaa masale kale way laakiin mar walba daaifa alxaqa oo xaqa ku dagaalamaysa dhulka laga waayi maayo ayb ninkii yidhahda xilli mucayana jihaad ma suuroobi karana laf cad buu toogin ku haya an abi umamata radi allahu canhu can nabiy sal lay waslam nabigu qaala wuxuu yihi man shafaca ruuxii shafeeca liakhiihi walaalkii u shafeeca shafaacadu waa ergada wey man shafaca ruuxii ergeeya liakhiihi walaalkii u ergeeya oo wejigiisa u gada shafaacada waxaa la yidhahdaa codsiga walaalkaa iyo adiga wejigaaga intaad isku lamaanisiyo codsigaaga inaad jihadii uu wax ka rabay ugu gudbiso inta badanna dadka jagooyinka hayo mas-uuliyadda hay iyo xukaamta iyo dhankaasa inta badan u dhacda man shafaca ruuxii ergeeya liakhiihi walaalkii u ergeeya oo xaajadiisa gaadhsiiyo meeshii uu rabay in la gaadhsiiyo shafaacatan ergeyn oo fa ahdaa uu u hadiyeeyo lahu isaga hadiyatan hadiyad uusoo hadiyeeyo markaad u shafeecday ood u dadaashay ayuu hadiyad ku siiyey faqad ataa oo faqabilahaadhe hadiyadaa aqbala hadiyadii aqbaloo jeebka gashada faqad ataa wuxuu la yimid xaqiiqee baaban baab buu la yimid cadiiman oo weyn oo min abwaabi riba ribada iridaheedii ka mid baab weyn oo iridihii ribada ka mida ayuu ruuxaasi la yimid waxa wariye xadiidka axmedu axmed baa wariyey wa abu daawuuda fii isnaadihi sanadkiisana waxaa ku sugan maqaalun baa ku sugan maqaalun baa ku sugan xaafidka inta badan wuxuu u isticmaalaa xadiidka sanadkiisa dacfiga ku jiraayo markuusan sii darnayno ama xasan uu noqon karo ama kabni karo iyou isticmaalaa marka maqaalka ku jirana waxa weeyaan sanadkiisa cinda axmed waxaa ku jira ibnu lahiica ah, cabdullahi ibnu lahiica ah oo daciif laakiin cumar bn maalik baayaa mutaabiceeyo laa ba'sa bihi ah abu daauud agtiisa markii xadiiska la fiiriyo sanadkiisu rijaashiisu ama waa rag iqaada ama waa saduuq ama iqa ama saduuq labada midna saas daraadeed ba sheikh alalbani caleyh raxmat ullah xadiikan wuxuu ku saxiixi ku taxsiiniyey fi saxiixa fi silsila saxiixa raqamka saddex kun afar boqol lixdan iyo shan halkaasuu kaga hadlay saxiix jaamic sakiirka iyo sunan abi daawuudka saxiixiisana wuu ku taxsiiniyey iyo kutubtiisa kale macna mutaabacaadna wuu sheegay xadiiska mutaabacaad tabaraaniga ay soo saareen keyrkii ayuu u sheegay wuxuuna radiyey ibnuljawzi oo fii xadiidka ku daciifiyey ibnujawzi baa daciifiyey sheekhu waa radiyey xaafidka waxaa laga fahmayaa kutubtiisa qaar ka mid a ah inuu xadiidka taxsiininayo marka xadiidku waa xasan fi aqali darajaati waa inuu xasan yahay ayb maxaa inoo faaideynaya wuxuu inoo faa shafaacada dadka loo ergeeyo oo xukaamta iyo dowladda iyo xafiisyadeeda iyo madaxda iyo xaqooda halkaa looga soo oofiyo oo halkaasi wax looga soo qabto shafaac la yidhahda wejigaagii baad u gadaysaa adaa meesha kaga mayaxoon dalahoodaad uga soo dhammaynaysaa xafiiskaysan geli karin baad u gelaysaa ninayna u tegi karin baad u tegaysaa xaajadoodiiyo baahidoodaad gaarsiinaysaa shafaaca la yidhahda shafaacada oo kalea waxba laguma qaato marka wax aada ku heshiiseenoo jucaalo ama ana laguma qaato taa iskaba dhaafe adoo hungurikaa haynin xataa ayadaan kula heshiinina haddii hadiyad laguu soo garto xataa laguma qaato maxaa yaele waa ribo waa ribo waa siyaado xaaraam oo shareecadu ayna ogolayn ayib xadiis kalaa jira oo dhahaya man sanaca ilaykum macruufan fakaafiuuh ninkii wanaag idiin sameeya u abaalguda fain lam tastaiicuu an tukaafiuuhu haddaydan kari karin inaad u abaalgudaan fadcuu lahu xataa taclamuu an qad kaafa'tumuuhu u duceeya ilaa aad iska tidhaahdaan alelaha waad u abaalgudeen xadiiskaas waa xadiis abu daawud iyo keyrkii waa soo saaray marka ruuxii wanaag kuu sameeya inaad adiga xaggaagana ka dadaashood u abaalguddo xadiisku waa kutusaya saas daraaddeed baa waxaa la ogolaaday dayntii aan soo marnee nidhi in wax la saartaay waa xaaraan hadduu ruuxii aad daynta siisay isagu wax kuu soo garto oo wixii aad daynisay wax ka siyaasan intuu kuu soo raaciyo qaado ku yidhaah waa soo sheegnay sooma inay bannaan tahay lanna waxay soo gelaysaa man sanaca ilayku macruufan fakaafiuuhu wa xusnu lqaba nabigaana sameeyey salawatu rabbi waslamu caleyh ayb tanna maxay sidaa u noqon weyda marka xadiiskan iyo xadiiskan see lagu jamcinaya sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah ayaa ka hadlay masalada iyada waxaad u laaban kartaan mujaladka soddon iyo koobaad majmuuca fataawaga safxada laba boqol sideetan iyo lix halkaasuu kaga hadlay wuxuuna xadiidkan ku xambaarayaa inoo yaalla shayga aada ugu shafeecayso markuu yahay dulmi iyo gardarro ruuxan lagu hayo in laga qaado laga daayo ama xaqiisii oo uu xaq u leeyahay in la siiyo waa waajib shafaacadaasi markaa waa waajib sooma oo waxay soo gelaysaa unsur akhaaka daaliman ow madluuman ruuxani waa dulman yahay xafiiskanna ma gaari karo oo dulmiga lagaga qaadi lahaa waajib bay kugu tahay adiga inaad wejigaaga isticmaasho oo gaarsiiso si dulmiga looga qaado laha xaqii siduu gaari layaha laga haystaa xafiiskii usoo dhicin lahaana ma gaari karo waajib bay kugu tahay inaad gaarsiiso si xaqiisi uu gaado xaaladahaasi ama ruuxu xaq u raadinayo kiis ah ama dulmi lagu hayo uu iska rafcinayo xaaladaha isaga a ah shafaacadu waajib bay noqonaysaa marka ay waajibka noqoto ayay xaaraam tahay in hadiyad lagu qaato wixii intaa ka baxsan wuxuu leeyahay may ma soo gelaysa oo waxay hoos gelaysaa xadiidkii ahaa man sanaca ilaykum macruufan fakaafiuhu bay gelaysa asheekh alalbani caleyh raxmat ullah fi silsila saxiixa nambarkaan hadda sheegaynay ayuu isaguna sidoo kaleeto labada xadiid ku jamciyo hadalkiisii waxaa ka mid ahaa alimaam abu daawuud xadiidka markuu wariyey baab buu ku keenay wuxuu yidhi baabun fi lhadiyati liqadaai alxaaja xaajada gudideeda in hadiyad lagugu keeno ayuu baab ka dhigay sheekh albaani aleh raxmatullah wuxu uhi marka wa calayhi aquulu ina hadihi alxaajata hiya yajibu cala ashafiici an yaquuma biha liakhiihi waa midda ay waajibka tahay ruuxa ergeynaya inuu walaalkii u sameeyo ka mili an yashfaca cinda alqaadi waxaa la mida ah ninka tusaale u noqon kara inuu qaaliga agtiisa uga shafeeco an yadfaca canhu madlima dulmi inuu ka dafciyo aw an yuusila ilayhi xaqahu ama xaqiisa inuu gaadhsiiyo waa waajib labaduba wanaxwi dalika mima basata alqawla fiihi ibnu taymiya meeshii buu marka inoo celiyey markaasaa wuxuu yidhi waqad yatabaadaru libacdi alabhaan ana alxadiia mukhaalifun liqowlihi man sanaca ilaykum macruufan alxadiid dadka qaarka waxaa laga yaaba inay u qaataan xadiiskan iyo xadiis kale inay iska hor imaanayaan markaasaa wuxuu yidhi aquulu laa mukhaalafata labada xadiis khilaaf kama dhexeeyo iskamana horjeedaan wadalika bian yuxmala hada cala maa laysa fiihi shafaacatun aw cala maa laysa biwaajibin min alxaaja yani xadiiska man sanaca ilaykum macruufan waa caam man shafaca liakiihi shafaacatanna waa khaas walaa tacaaruda bayna caamin wa khaas xadiid khaasa nas khaas iyo nas caama tacaarudba kama dhexeeyo kan khaaska ana meeshuu ku soo arooray buu khaas ku yahay lagu camalfali meeshaa wixii ka soo hadhayna kan caamkaabaa lagu camalfali marka ama shafaaca oo dhan xadiidka ku xambaaroo ha kala qaadin ama shafaacada teeda waajibka ku khaasiyeen laakiin wixii meeshaa ka baxsan oo dhan hadiyad waa laisku siin karaa wixii halkaa ka baxsan hadiyad waa laisku siin karaa xadiisku halkaasu macnaha macnihiisu sidaas weya وعn cabdاللahi بn cmr بn cاaصm radي الlahu canهuma qaal wuxuu yihi lacana wuu lacnaday rasuulu sal lay slam rasuulku wuxuu lacnaday araashi midka laaluushka bixiya wاlmurtashi iyo midka laaluushka qaata waxa wariye abu daawuudna waa wariyey wtirmidiyu wasaxawna saxiixiye kadalika waxaa soo saaray ibnu maaja iyo ibnu jaruud iyo keyrkoodba waxaa saxiixiyey sidoo kale oo tirmidi sidii u saxiixiye o kale isaguna u saxiixiyey xaakim waxaa ku waafaqay dahabi sidoo kale sheekh albani caleyh raxmat ullah xadiidkan waxau inoo faa laaluushku inuu xaaraam yahay dixiyaha laaluushkuna inuu malcuun yahay aasaha laaluushkuna inuu malcuun yahay laaluushkana waxaa la yidhaahdaa waa xoolaha lagu gaadhayo loo bixinayo in ruuxu baatil uu ku gaadho ama xaq inuu ku basciyo xukaamta iyo garsoorayaasha iyo qaaliyada iyo madaxdana la siiyo laaluushkaasa saas man si aada u gaadho dantaadii baad siinaysaa ninkan xafiiska fadhiya ninkan qaaliga ah ninkan garsooraha ah maxaad rabtaa inaad gaadho xaq xaqdaro inaad dad xaqiisa dulmiyaad rabtaa inaad xaq diidsidaad rabtaa inaad baatil ku goosatoad rabtaa rish waa la lacnad baa ku ti kan qaadanaya iyo kaa bixinahayana waa isku dambi saas maana maxaa yeelay ruuxa shaqaalaha ee dowladda shaqaalaha u ah ama wasiir ha ahaado ama maareeye ha ahaado ama ha ka hooseeyo ama madaxweyne ha noqdee inuu masaalixda ummadda u adeego oo uusan waxba ka qaadanin baa waajib ku ah in wax la siiyana way fasaadinaysaa sidaas daraaddeed ayaa nebiga waxaa ka sugan sal ly asalam xadiidka abi xumaydin asaacidi oo uu soo saaray muxuu ahay axmed uu soo saaray imaam axmed caleyh raxmat ullah sheekh albaanina uu saxiixinayo wuxuu nabigu yuri sal lay slam hadaaya alcummaali uluul hadaaya alcummaal huluul shaqaalaha wax alle wixii shaqaaloo dowladda u shaqeeya wixii hadiyad ee la siiyaayey waa huluul waa khayaano lagu sameeyey xoolihii qaranka xataa hadiyad inaad u geyso hadiyaddu ilan ayada oo laaluusha bay magac hadiyad loo bixin karaa hadiyad baa loo bixina waxaa laleeya mxuu ahaay haraambey baa laydhaha soma haraambey shaayaakobale shaayaako laa shaha iy shah waa shaah iyo waa haraambey iyo adugu xaggoon ku magacaw ya ya waxaasoo dhan waa magacyo maa idin lah biha min sultaan hadaaya alcumaalu huluwa meesh lanna waxaad hadiyadda ugu geynaysaay waxa weeyaan bilaash meehe aada wax ka dhamaysati sooma berri markaad usoo baahato ha ku garta wey ha ku garta waasaa la diidi ummadda waxaa la doonaya inaad ula sinaato oo aadan waxba bixin isagana ha ibnu mutbiya soomaa in xadiidkii saxiix albukaari nabigu markuu u diray salawatu rabbi wasalam caleyh fukada soo ururi layidhi oo dadku sekada kasoo uruurinahayay sekadii loo soo dhiibay la siiyey mooye la yidhi intanaadaa iskale intana waa sekadii xoolahana ka go-day intana de adigale maadaama dallabuu kusoo diray hawl dawladeed hayso intana aduu qaado xoolihii isagoo wada markuu yimi xoolihii laba qaybood u qaybiye markaasaa wuxuu yidhi haadaa lakum wa haadaa uhdiya ilayyagu intana anigaa iskaleo hadiyad laysiiyo intana waa sekadaad ii dirtay waata nabigu waa ka khudbadu risayo salawatu rabbi waslamu caleyh midkiin baanu shaqo u dirfanayn markaasuu intuu yimaado wuxuu leeya intan la idinka hale intanna anaa leysi in guriga hooyadii fadhiista buur in la siiha arkay waasaas ninkan xafiiska fadhiya hadduu gurigii hooyadiisi iyo shaambadii iyo beertiisa joogi laha waa hadiyad baa siin laha mana siisin laakiin maxaad ku siinaysaa xafiiskaad ku siinaysaa xafiiskana isaga iskale ummaddaa iskale wabittaali waa min baabi sabi daraa si rishwada iyo laaluushka looga hortago baa xataa hadiyadda la mamnuucay masaladaasi marka waa masale qaatica ah, waana ijmac waa la ogolyahay waxay culimmadu yidhahdaan mar bay oy daruuro ku bannaanta waa goorma saddex shardibaa loo dhigaa waa laaluusha shardiga koobaad waxa weeye in aada xaq kaa ah ku raadinayso ama waa inaad dulmi aada iskaga celinayso dulmi lagugu hayo aad iskaga celinayso ayb shardiga labaadi waxa weeye in aad xaqaagaa raadsato ama dulmigaa iska celiso dariiq kalood u mari karto waa inuusan jirin dariiq aan laaluush ahayn ood ku xaqiijin karto waa inuu jirin jiro oo mid shardiga saddexaad wax weeye xaqaaga aada laaluushka ku raadsanayso dariiq kalena aadan u mari karin ama dulmiga aada iska celinayso dariiq kalena aada u mari karin laaluush mooye waa inuusan cid kale dhib u geysanin haddaad cid kale ku dhibaysana xaqaydiibaan raadsanayay kaa saari mayso dulmi baan iska celinayey kaa saari mayso leanna dulmi markaad iska celinayso dad kale ha dulmiye xaqaaga markaad raadsanayso dad kale ha ku dulmiye sooma saddexdaa shardi haddii la helo waxay leeyihiin markaa isagaa waxay u bannaan tahay ka bixinaya ka qaadanayana xaaraan bay ka tahay somalaa suuradan waxaa jira suwar waxaa jira mucaamalada ruuxa bixinahayana ay u bannaan tahay waa mudar waa ku qasban yahay shareecadu dambi saari mayso ka qaadanaya laakiin laba gooraba waa dambeynaysa soma halkaa xaalo iyo shuruudaha ayaa marka laaluushka lagu baneeya intiisa kale waa xaaraan laakiin waxaa isweydiinla oo la soomaali ninkii laaluush ka fari lahabaa loo baahanya saasma ciddii laaluush inaga kari lahayd waan ku caanbaxnay ilaada soomaaliga soomaaliba haddii loo gartaba waxa uu laga fili waxoogaa shaah waxoogaa shaah waardigu xataa waxoogaa sheekhu kaa filahaya mid xafiis weyn fadhiya isagoo dhaf yani fasaad meeshii ugu dambeysay baan maraynaa ilaa aan dhul badan fasaadinay oo meelo badan kharidnay oo wahaakada saas maana ayib marka in ilaahay laga baqaa fiican oo muxuu ahaaye arrimaha noocaasoo kale waxaana sababu ah sabir darada adkaysi baynaan lahayn adoo waxaagii boroseed saxa ku heli kara baynaan sabir lahayn soma sabir ma jiro wuxuu rabaa wuxuu loo baahnaa inuu wiig ku qaato hadduuna saacado qaadaninba waa ka dhaqaaqaya war dadkan kaleba saf bay ku jiraan waa sabrayaan maa kawir tigid hadduu goosanahayo bas oo dadku saf ku jiraan ma raba inuu saf galo muxuu rabaa xagga intuu kasoo wareeguu rabaa xoogaa inuu dhiibo inaa lilahi wa inaa ileyh ceeb weyn waa waxay noogu haagan layihiin waxyaaba inoogu haagan marka aada helista corruptionka waa waxyaalaha dowladaha dugla dowladan afrikaanka waxay la jecelaanaysa corruptionka ulma waa laaluushkaa la cunahayo wa xoolihii dadweynaha la cunaya oo muxuu ahay la iska xaasha wacan ibni cumara radi allahu canhuma ah, wa canhu radi allahu canhu ana nabiya nabigu sal lay slam amarahu wuxuu amray canhudu waa cabdullahi bni camr bni caas ana nabiya nebigu amarahu wuxuu amray an yujahiza inuu diyaariyo jeyshan ciidan inuu qabanqaabiyo ciidan inuu diyaariyo yani ciidan qalabkiisii wuxuu ku duuli lahaa diyaari baa layidhi fanafadad markaa waxaa dhammaatay alibnu geelii baa dhammaatay ilan geelaasaa tiknika ee lagu duuli jiro gaadiid ahaa geelii waa dhammaaday marka faamarahu nabigu wuxuu amray sal lay aslam an ya'kuda inuu qaado calaa qalaa'isi sadaqati sadaqada qaalmaheeda qaalmaha sadaqada ina soo geli doono sakada aynu heli doono inuu ku soo qaado yani waxa weyaan hadda geel ma hayno laakiin sakada inay soo geli doonto geela inay soo geli doono kaasaynu ku bixin doonaaye geel hadda inoo soo daymo waayo geela la daymanayo waxaa lagu qaadaya marka calaa qalaa'isi sadaqa yani sakada iyo sadaqada ka imaan doonta qaalmaheeda qaala wuxuu yidhi ibnu cumar ibnu camr wuxuu cabdullahi ibni camr wuxuu yidhi fa kuntu waxaan ahaa buuhi aakhudu mid qaada albaciira hal neef oo geela ayaa waxaan kusoo soo qaadaya wur bilbaciirayni laba neef oo geela ilaa idini sadaqati ilaa laga gaadho geela sekada waktiga geela sekada yaan u qabanaya buuri hal neefa ruuxii la siiya hadhow markaan geela sadakadii sadaqada iyo zakada helno laba neef baan siinayna saasoo kusoo qaaday yani waxa wey hal neef oo gacanka dhiib ah ayaa waxaa lagu bixinayaa laba neef oo waxaa lagu bedelayaa dib laga siin doono waa saas maana ayb rawaxa weriye alxaakimu xaakim baa weriye walbayhaqiyu bayhaqi abu daawuud daara qutni way soo saareen warijaaluhu rijaasiyusuna iqaatun waaye waxaa saxiixiyey xadiidka xaakim calaa sharti muslim dahabina waa ku waafaqay tasxiixooda xadiidka ay saxiixiyeen iyo xaafid ibn xajar oraahdiisa u yiri rijaaluhu iqaat kulluha laysat bisaxiixa sax ma ibn xajar qowlkiisa rijaaluhu iqaatna ma saxsana tasxiixa xaakim iyo muwaafaqada dahabina sax maa xadiidku waa daciif wuxuu daciif leeyahay taqriiban waxaa ku jirta afar cillo ciladiisa koowaad waxa weeye cancanatu moxamed ibni isxaaq baa ku jirta oo mudallis ah cillada labaad muslim ibnu jubayr in la yidhahdaa ku jiro majhuul ah cillada saddexaad camr ibnu xariish in la yidhahdaa ku jiro isagana majhuulul xaal ah cilada afraad waa idiraab iyo xadiidkoo sanadkiisa aad laysugu khilaafsan yahay abulxasan ibnu qabkaan baana ciladaas afraad siyaadiyey saas daraadeed buu xadiidka wuxuu ku daciifiyey fii kitaabihi bayaan ilwahmi waliihaam waxaa kaloo daciifiyey sheikh albani caleyh raxmatulah fi irwa haniy xadiidku sanadkiisuna iqaad maaha rijaashiisu saxiixna me waa daciif waxaanan soo marnay xadiid sugan oo masaladaa ka hadlayo nahaa can bayci alxayawaani bilxayawaani nasiia waynagi soo marnay sooma xayawaan in xayawaan lagu gado isagoo midkood ban yahay ama bayn ay wada yihiin nebigu waa reeb kaasaa saxma amaa kan waa daciif ma sugna bacdu ahlicilmi baana qaatayo ku dhisay axkaam ku dhisay lakin xadiiska daciifka masalada ku dhisan waa daciif وعن بن cمر رضي الله عنهma قاaل وxuu yihi نhى wuu reebay رsul الh صل ه rasuulku wuxuu reebay can اlmuزaabnati muزaabanada ayuu reebay almuزaabana wakaan soo marnay sooma ayb timirta geedka saaran ee rutabka ah midda go-day ee adkaatay in lagu gado wa waa inoo fasiraya wuxuu yihi an yabiica ayuu reebay ama hiya iyadoo an yabiica inuu reebo inuu iibiyo wey samara xaa'iqihi beertiisa midhaha saaran in kaana hadduu yahay xaa'idku naklan hadduu timir yahay hadday beertiisu timir tahay midhaha geedka saaranee samarkaa inuu ku iibiyo bitamrin timir inuu ku iibiyuu reebay kaylan oo beeg ah, ah timir dhulka taalloo la beegayo oo wakti hore go'day midda geedka saaran ee geedka timirta korkeeda saaran in lagu gaduu nebigu reebay salawatu rabbi waslamu caleyh an yabiica inuu iibiyo tamara xaa'iqihi beertiisa midhaheeda in kaana hadduu yahay xaa'idku nakhlan geedo timir ah bitamrin in lagu gada ayuu reebay timir kaylan oo beeg oo la beegayo macnaha bay kaylan xaalu yahay wa in kaana hadduu yahay xaa'idkiisiiyo beertiisu hadday tahay karman hadday tahay geedka cinab karmigu waa geedka cinabkaa wuxuu reebay in kaana haddiiya karmanna an yabiicahu inuu iibiyo ayuu reebay nabigu sal lay wasalam cinabkii inuu ku iibiyo bizabibin zabiib kaylan xaaluu yahay mid la beegayo yani cinabku waa markuu geedka saaraya laakiin markii intuu adkaado uu go-o waxaa la yidhahdaa zabiib soma waa zabiib waa adkaaday markan marka in zabiibkiio dhulka yaalla oo la beegayo oo qiyaastiisa la garanayo cinabkiiyo geedka saaran lagu iibiyo yuu nabigu reebay salawatu rabbi waslamu aleyh wain kaana hadduu yahay xaa'iskiisu zarcan babar mxuu ahaay mxuu ahaay sogada ama raashinka yararka an yabiicahu inuu iibiyo ayuu reebay bikaylin bikayli acaamin cunto beeggeeda cunto la beegay oo waa hora go-do dhulka taalla in lagu iibiyo ayuu nebigu reebay sal ly aslam naha wuu reebay can dalika arrinkaa kullihi dhammaantii mutafaqun aleyh buxari muslim baa soo saar waan soo marnay soma soo marnay xadiiska faafaahinteeda waa soo qaadan ciladan loo manciyeyna waabatan xadiidkana inoo soo maro can sacd ibn abi waqaasin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi samictu waxaan maqlay rasuul sal lay wasalam oo yus'alu la weydiinayo can ishtiraa'i ruabi ruqabka ku iibintiisa bitamri timir lagu gato ruqabku waa timirtii qoyaneydee geedka saarnayd wa tamrigana waa timirtii go'day adkaatay oo dhulka taallay oo la beegay fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly aslam ayanqusu ma nusqaamaya oo ma isdhimaya alrutabu rutabku ma nusqaamaya idaa goortii yabisa uu ingego rutabkoo geedka saaran markii lasoo gooyo dhulka la dhigo ma nusqaamayaa oo beeggiisu ma isdhimayaa ilan soo dhacaanku ka bix maayo dhacaankaa ka baxaya wuu shiiqayaa wuu yaraanayaa miisaan ahaanna waa isdhimayaa beegna waa isdhimaya qaala waxuhi nacamha fanaha waa reebay nebigu sal lay slam can dalika arrinkaa isaga waa reebay marba hadduu nusqaamayo in laysku galo ma banaano oo waxaa wariya alhamsatu shantii baa warisa wasaxa waxaa saxiiy ibn lmadini caliy madini sheikh buhaari wey wtirmidiy wibn xibaan walxaakim sheekh albani wa sidoo kale fi lirwa ayuu isaguna xadiidku saxiixiyey xadiidkani wuxuu inoo faa waan soo marnay sababta loo diiday tay saaran ee weli soo go-in iyo tan dhulka taalla in laysku gadaayo wuxuu inoo sheegay waxaan la garanaynin isla ekaantii la yidhi waa inay isla ekaadaan baanaan haynin soma leanna middan geedka saaran way nusqaami doontaa haddii middan oo intaasoo kiila ama saac oo dhulka yaalla lagu gaday tan geedka saaran ima saac bay noqon doontaa markay nusqaanto ma ka yaraan doontaa ma ka badnan doontaa lama yaqaano soo sooma waa kaan soo marnay marka qaacidada fiqiga ah waxay ahayd aljahlu bitasaawi kalcilmi bitafaadul kalcilmi bitafaadul marba haddaan la ogeyn jaahil laga yahay isla ekaantii labada noocee laysku gaday mar haddii jaahil laga yahay ama labadaba jaahil baa laga yahay ama midkood baa jahli kaga sugan waxay ka dhigan tahay iyadoo la ogaaday oo kale inay kala badan yihiin haddii la ogaado inay kala badan yihiin soo xaaraan ma noqoto haddii jaahil laga noqdo inay isla eg yihiin iyo inayna isla ekaynna la hubinna sidii iyadoo la ogaadan kara lami ah. xaaraan bay noqonaysaa marka man sidaas yani waa kaa soo marnayo yani eh, waa kaan soo marnay baycu tamri bitamri soo waxyaalay ribadu gelaysa ma atamru bitamri waruub muxuu ahaayey eh, muxuu ahay sabiibkana waa kan hadda la geliyey sabiibkiibaa la geliyey asnaaftii marka ribowiga ahaa ayaa halkaa wada maray marka laysku gadayo waa inay isleegyihin waa sharti haddii kale riba fadli baa la gelaya ribaadli hadday muxaqiqo tahay ribalfadlina waa xaaraam hadday madmuuno tahay oo markaa la filayo laakiin aan la hubinna waa xaaraam aad bay shareecadu u adkaysay muxuu ahay abwaabta ribada aad baa taxadir fara badan looga bixi wacan ibni cumar radi allahu canhuma ana nabiya nabigu sal lay wasalam nahaa wuxuu reebay can bayci ilkaalii daynta iibinteeda bilkaalii dayn kale lagu iibiyo yacni wuxuu ka wadaa addayna dayn bidayni dayn lagu iibiyo labadii shay laisku gaday labaduba waa dayn ruuxa wariye isxaaqi baa wariyey walbazaaru baa wariyey biisnaadin buu ku wariyey daciifan oo daciifay ku wariyeen ayib waxaa kaloo wariyey bayhaqi iyo taaraqut ayib saas darade xadiidka waxaa daciifiyey yani alimaam shaafici axmed ibni xambal ibn lmundir ninka la yidhaahdo haytami nawowi sheekh albani iyo keyrkood saas daraadeed baa waxaa khaldamay alimaam xaakim xaakim xadiiska markuu soo saaray kadib wuxuu saxiixiyey calaa sharti muslim buu ku saxiixiyey waalgariib waxa weye dahabi baa ku waafaqay saas way maana waa khalad laakiin waxaa u qarsoomay meesa muusa ibnu cubaydata rabadi baa waxaa tasfiif baa dhacayo muusa ibnu cuqba buu ka noqday muusa ibnu cuqba waa nin fiqa ah min rijaali shaykhayn ah marka waxaa iskaga khaldamay muusa ibnu cuqba oo fiqa ah iyo muusa ibnu cubaydata arabadi oo daciif wa cala hada alkhata ayuu xaakim xadiidka ku saxiixiyey dahabina ku waafaqay oo sawaab waxa xadiidku muusa ibnu cubaydaa ku jira oo daciifa madaarkiisana hoosalafkiisu halkaasu ku wareegaya marka ma sugna laakiin mas'alada uu xadiidku ka hadlayo oo laba baynood inaan laysku geli karaynina waa ijmac daliilkeedu waa ijmac alimaam axmed baa ijmaca soo guuriyey ibnu mundir baa soo guuriyey waxaa soo guuriyey muxuu ahaa ibnu qudaama keyrkood baa soo guuriyey culimadu iskuma diiday waxaa la yidhahdaa alkaali bilkaali labada shay een isdhaafsanaynen isku garanayno adiguna ma haysid anna maba hayaba bayculmacduun bilmacduun baa soo galay waxaan jirin oodan milkigaan ku jirin waxaan milkiga ku jirnaa isku garnama saas daraadeed baa kitaabu salaf aw salam markaan u tagno oo shayga aan milkigaaga ku jirin laakiin aad sifaysay dadka ka gadayso waxaa laga maarmaan ah dhanka kale inuu lacagtiio dhan wada bixiyo si looga badbaado bayculkaani bilkaani waxaan gelaynin oo ka baxsan cala saxiix bayn aad adigu igu leedahay iyo baynaan anigu kugu leeyahay oo labadeediba dimadeenna ku jirtaay waan isku gadan karnaa waa isdhaafsan karnaa lianna waxaa la yidhaahdaa addayn athaabit fi dimma daynta sugan ee ruuxa dimadiisa ku sugani mucaamalo ahaan markay noqoto ka anna shay markaa yaallo kala loogu mucaamaloonaya marka taas ma aha inaan isdhaafsanno dayntaad igu lahayd iyo taan kugu lahaa taas baycu dayn bidayn maaha bayculkaali bilkaali maaha waxaa isaguna aan gelaynin waxaa loo yaqaano baycu lcayni alghaa'iba cayn maqan oo markaa aan la tooginba oonan la sifayninba in la kala gasho laakiin waxaa shari ah sidii shee muxumiin o keyrka ay rajaxayaan waxaa sharti ah ruuxa cayntaa maqan laga iibiyey loona sifaynin waa inuu khiyaar leeyaho markii timaado hadduu ku qancana saas ku qaato hadduu ku qanci waayana markaa inuu beeca ka noqon karo halkaasay ku badbaadaysaayo wasalaadaas ku nabadgelaysa maale hada bilahi tawfiiq sal allah wasalam cala nabiyina maxamed wala ali wasaxbi wasalam insha allahu tacaala ramadaan wixii ka dambeey isugu soo noqon doonaa kitaabka aadaanka kadibna wixii su-aala laba saddex ayaan insha allahu tacala ka soogi